slى اllah وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجmaعiin اllahuma انfacna ma clamtna وعalimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الimaam abu cabdالlahi mحamed بn ismاعيil بn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعaalى bismi الlahi الرaحman الرaحيم kitaab الmuxasar wuxuu ku saabsan yahay kitaabkani waana kitaabkii labaatan iyo toddobaade almuxasar qofka la xanimay ee laga manciyey gaaritaanka camalkii xajka inuu guto xajka camalkiisii aan ka soo hadlaynay gaaritaankiisiiba qofkay u suuroobi weydo inuu gaaraba inuu xaramkii gaaro oo dawaafkii iyo kacbadii u gaaro ama carafo iyo arkaantii kale inuu guto ay u suuroobi weydo qofka asaga waxa uu samayn lahaa waxay culummadu isku hayaan markii laga hadlayo masaladan kitaab ulixsaarka ama baab ulixsaar laba masalo waaweyn baa khilaaf ka jira masalada koowaad waxaa weeyaan maa huwa almuctabaru muxsara maxaa weeye waxa la ictibaarin karo ee lagu magacaabi karo qofka inuu yahay qof la xasriyo oo la manciyey oo uu dhihi karaa xajki gudashadiisii baa laiga hor istaagay oo laga manciyey oo ii suuroobi waayey intuu ambabaxay oo uu safartaa xajka isku qalqaaliya oo amabaxay xajkii waa ii suuroobi waaye waxa uu dhihi kar la dhihi karo hebel waa muxasar maxay tahay waa qodobka koobaad ee la isku khilaafsan yihi oo culimmadu waxay isku hayaan in horta haddii ada cadow uu yahay waxaa ku reebay oo gaaritaankii aada gaari lahayd makal mukarama iyo xaramkii iyo gudashadii waajibaadka xajka haddii uu cabsi cadow xaggiisa kaa reebo taa inuu yahay muxasar qofkaasi axkaamtii qofka la sharay ee la manciyeyna ay ku maaratay rumoobayso khilaaf kama taagna waxaa khilaaf ka taagan yahay wixii ka soo haray cadow oo qofkan isagaa reebi kara waa jirraday marad baa ku dhacay dhexda markuu maraayo xanuunsaday gaadiidku saaraa baa ka banjaray meel lagu lagu gaari karaba ma aha waaba la qaniinay asagii baa lu ka jabay oo dhaawac iyo nabar soo gaaray sahaydii baa ka gooday oo wuxuu ku socduuba waayey tihib iyo wareer baa ku dhacay oo jidkii loo maraayay meel aan ahayn buu qaaday oo intuu warwareegaya carafaba dhaaftay arrimahaas jamhuurtu waxay qabaan qofkaa inuu yahay qof muxsuura oo muxasara laakiin qaar baa leh maya qofka haddiina cadowba uunan ahayn oo nabiga calayh isalaatu wasalaam markii baka laga reebay cadowgaa ka reebay halkiisi buu ku xalaaloobay oo ka soo laabtay hadduunan cadoweyn waxaa ku reebay ma tihid qof axkaamtaas qaadan karee waa inaad xajkii aad gudataa si aad ku gudataba muxrim baad ahaanaysaa qolada labaad masalada labaad ee khilaafka ka taagayaan waxaa weeye jamhuurta qowlkooda horta labada masale qowlka jamhuurka arjaxa oo muuqda nusuusna ay kusoo aroortay kale in qofka haddii la xasriyo la manciyo wax manciyaba wax manciyaba inuu halkiisa ku xalaaloobayo ama masalada labaad ee kale qofkii haddii uu meel dhaafi waayo oo halkaa iyadaa uu timihiisa ku xiirto oo xoolihii ku gowracdo oo ku xalaaloobo oo uu soo laabto xajkii ama cumradii halkaa kaga dhammaatay ma laga rabaa inuu soo qadeeyo mar kale mise midaasaa u asaxda oo u gudday mise qadaa laga rabaa ayadana waa masale khilaafi oo culamada isku hayaan oo qowl jamhuur uu yahay uu saxiixa ah, adiladeedana ku cad yahay inuu qofkaasi yahay qof xajkiisii gutay iyo cumradiisa oo halkaas uu ka soo laaban xaj aan lagu lahayn cumran aan lagu lahayn qaarna waxay leeyihin maya waa qadaynaya qaar waxay kala qaadayaan cumrada iyo xajka waaba xajatulislaamkii u horeeyey ee ruknigaa u yahayna waa inuu xaj kala xajiyo haddii xaj sunna uu ahaana halkaasu kaga dhammaaday amaa cumro hadday tahay walow middii u horreysaba allah ka dhigee cumrada waa u asaxday mid kalena ma soo celinayo waa qowl qolana waxay leeyihin ilaa ilaa waa soo celinaya khilaafkuna sababtiisa waxaa weeyaan nabiga calayh salaatu wasalaam cumradiisii cumrat alxudaybiya la dhihi jiray ee intuu xaramka soo aaday isagii saxaabadiisii oo kun iyo dhowr boqolah ay kufaaru quraysh u diideen inay gaaraan xaramka xudaybiye meesha la yihah waa ka iskaga xalaaloobeen timihii ku xirtay xoolii ku gowracdeen oo soo noqdeen waxaa lagu magacaabay bay leeyihin cumrat اlqaba tasmiyatu hadihi اlcumra cumrat اlqaba baa sabab khilaafka ka jiraa lafdigaas qabaha ah ma min alqaba oo did اladaa aha mise waxaa weeyaan waa cumradii ka dambeysay cumrat اxudaybiya ee ka dambeysay cumrat اqada loo bixiyey maqadihii addaha ka soo horjeedayba oo qofka waktigii intuu dhaafay shayga addaha yuu gadaal ka qadaynaya waajibkii baa lagu leeyahy macnaha mise mehe qadiya dhacday iyo heshiis ahaa oo sulxi iyo heshiis saxaabada iyo nabiga alayه الsalaam iyo gaalada ay dhexdooda maray oo ahaa sanadka toddobaad inay soo noqdaan si ay u cumraystaan heshiiskii heshiiskii la galay oo la fulinaya daraaddeed baa cumratulqada lagu magacaabay labadaas qowl baa marka khilaafka tasmiyadaasaa laisku hayaa sababulkhilaafka keentay calaa kulli xaal waa masala khilaafi ah waxaase moodaa xagga nusuusta inay ku badan tahay ama ay u eg tahay raajixa wallahu aclam inuu qofka asagaa meesha hadduu dhaafi waayo u xalaaloobo waajibkii waa ka dhacay waajibkii waa ka dhacay masalada kale waxaa jirta mar kale oo la yidhaahdo masalaة اlاshtiraaط masalaة اlاshtiraaط ishtiraadku waxaa weeyaan in qofka marka hore xajka iyo cumrada uu naawilayo inuu baxaba u rabo niyada hore uu niyoonayaba uu ku daraba hadduu wax ixabiso meeshii laygu xabisay baan ku xalaaloobaya labayk allaahuma xaja wacumra wain xabasanii xaabisun allaahuma in xabasanii xaabisun famaxilii xayu xabasani hadduu wax ixanimo ireebo halkaad igu reebtay abaan ku haray ee dhibaatada igu soo gaadhay ee dhaafi waayo ayaan ku xalaaloobi halkaa haddaa shardigaa la timaado waxbaa kuu tarayaa ma lama imaan karaase ayay ku hayaan qolaa waxay leeyihiin shardiga haddaad la timaado unbaad meesha ku xalaaloobi xadiidkii waxay deliishanayaan in lala imaadona waa iska mustaxab xataa dhibaataba yayna jirin wax kastaa dhici karee marka ayada waxba yayna ku haysanin inaad iskala imaato niyadaas way fiicanta qolana waxay leeyiin ma ahee xusnu danni billaahi baa lisamrao fiicane balaayo aan jirin inaad saadsato oo hadday dhibaato igu dhacdaad si dhahda ma ahee ayarto cumradaada iyo xajkaada niyo waxnaa ku xidhin xadiidka waxay daliishanayaan qolada waa in ishtiraad lala imaado xadiidu dubaaca binti zubayr ibni cabdilmuطalib waa binta cabmi rasuuli illaahi sala اllahu alيه wasalam nabiga adeerkii zubayr bin cabdilmuطalib baa dhalay dubaacadaas gabadhaas xajkii bay ka hadhay iyagoo xanuunsan buu nabiga booqday alayه الsalaam maxaa dhacay waan culus lahay bay tihi marka xajkaan ma la socday markaasuu nabig alay slam wuxuu yihi xujii washtariti xujii washtariti shardiso riwaayada muslim baa leh waxuu ku daray fi sunan waqulii allahuma maxilii xayu xabasani dheh kaas ku daray qolada ishtiraadka qabto xanaabilada ay kamid yihiin waxay leeyihiin xadiidkaasaan daliishanaynaa alimaamu albukhaarina raximah اllah xadiidkaasoo hadda baabkan baab lixsaar iyo ishtiraadka munaasab ku ah xagga muuqaalka kore aad ogu muuqan lahaa oo haddii lagu yihahdo bukhaari xadiidka ishtiraadka bukhaari baa warinaya fii saxiixihi meeshaad ka raadin lahayd kitaab almuxasar buu ahaan lahaa laakiin wuxuu ku keenay kitaab nikax kitaab nikax buu ku keenay xadiidkaas wuxuuna ugu keenay oo munaasabadiisa ay ahayd inuu u deliishaday nikaaxa gabadha la guursanayo ninka guursan laa yushtaradu nasaba walaa alxasaba nasab iyo iyo sharaf looma shardinayo ee shardigu waxaa weeyaan addiin maxaa yeelay wuxuu u daliishadeen dubaaca gabadha la yidhaahdo binti zubayr ibn cabdilmuطalib kaana taxta almiqdaad ibn alaswad miqdaad ibn aswad baa qabi jiray saasuu mashhuur ku ah miqdaad ibn aswad nin la yidhahdo aswad ibn cabdilyaquuf oo qurashi ah yaa soo korsaday markaasuu ku abtirsaday wa ilaa waxaa la dhihi jiray miqdaad ibnu camar markaa ninka asaga ah oo mutabani ibnaha imniga laga dhigtay wiilka laga dhigtay ee abihi aabbahin ku abtirsanayey ayaa wuxuu qabaa gabarh qurashiyada marka nasab iyo sharaf sharaf nasab iyo xasab midna lama shardinine diin un baa la shardiyey waana guursaday halkaasuu ka riday xadiidkaas in nabiga alay slam uu galay uu yihi aggee maxaa ku haya waan xanuunsanahay xujii washtarii waqulii maxili xayu xabastani arrintaas meesheeda kuma keeni waxayna tusaysaa bukhaari raximah llahu tacaala diqata fiqihi fiqigiisa inuu fiqi daqiiqa ah yahay aad iyo aad u qarsoon oo meelaha qaar munaasabadeeda ay aad u fog tahay raximah llahu tacaala bikhilaafi imaamu muslim raximah llah isagu baabba ma keensano abwaab meesha bukhaari uu fiqigiisa baababka kaa tusaayo asagu baabba ma keenin kitaabu طahaara kitaabu salaad siyaam zakaat xaj buu muslimku yidhi baab waxa la yihahda ma keeninba abwaabta fii saxiix muslim ku sugan culammadii dambaa baabaysatay ka nawowi raximah اllahu tacaala intaa haddaan kusoo koobna xoogadaas yar ee ishaarada ah qaala اmusanifu raximah اllahu kitaab اlmuxasar wa qowl اllaahi tacaalana waa ku saabsanya alla uu yidhi fain uxsirtum haddaynina manciyo oo cadow iyo wax lamida uu ku sharo fama staysara min alhadyi wixii aad kari kartaanoo hadiyaha gowraca oo halka ku xalaalooba soo noqda marka walaa taxliquu ru'uusakum madaxiinnana timihiinna xirina oo timaha madaxa xirina xataa yabluqa alhadyu maxila hadyadan aad wadataan meesheeda ilaahay ka gaadho waa haddii aad rajo ka qabta inaad gaarayso halkeeda ilaahay ka gaadho oo yoomu yowmu naxri maalinta tobnaad la gaadho oo taxallulkii la xalaaloobayo ayagana ay ka mid yihiin inta laga gaarayo hadyada ha gowricin xataa yabluqa alhadyu maxila wa qaala caطaa caطaa ibn abi rabax wuxuu yidhi alixsaaru min kuli shayin bixasabihi nusa nuso saasay leedahay nuso kalena waxay leedahay alixsaaru min kuli shayin yaxbisuhu saa ma jirto ah, ixsaarka uu qur-aanka ku yidhi fain uxsirtum haddiinana manciyo ood gaari weydaan min kuli shayin shay kasta oo yaxbisuhu xabisaya qofka wey wax walba oo xabisaya haddaba madhabka alimaamu اlbukhaari maxaa kuu muuqda ixsaar maxaa la yidhaahdaa kulu maa yaxbasuhu linsaan wax allaala wixii qofka xabisaya o dhan ama ha ahaado cadow ama ha ahaado marad ama nafaqada dhabataad ama tih iyo dhumitaan ha ahaado soo horumarinta uu soo hormariyey afartaa cadaa uu soo daliishaday fiqigii bukhaari raximah llahu tacala waad haysataa ah, bixasabi haddaad tirahdana hadba wixii ixsaar noqon kara oo lagu xumbaanay bixasabi biictibaarihi nusakda qaar waxay ku dareen qaala abu cabdillaahi qaala abu cabdillaahi xasuura saas bay ni qortay xasuura nusadeeda waa ka tegay waa soo qortay laakiin xasuuran waxaa la aayaddii qur-aankeed buu markaa fain uxsirtum taas maadada ixsaarka ah ee macnaheeduna uu yahay bimacna almanci iyo lafdi qur-aanka ahoo sidaas oo kalaabo iyo dana la aaday sidii dhaqankiisa aheed marka aayadda qur-aanka wasayidan waxasuura nabiy yaxya alayh salaam wanabiya min asaalixiin waxasuuran muxuu yihi laa yati nisa haweenka ooma tago haween maba guursado yamtanicu can الnisa marka waxa weeyaan wuxuu ishaarayaa lafdigaasi ixsaarka iyo maadadaasi inay un hal macno un keenta keenayso oo labadaas midda aayadda iyo aayaddan fa xusirtum iyo aayaddaasi xasuurana waxa jamcinaya isku keenaya ay tahay in macnahoodu ay wada yihiin bimacna almanci fa xusirtum haddii lana manciyo wasayidan waxasuuran yamtanic can inishaa ka manacooba mancigaasun bay ku noqnoqonaysaa labadaas iskugu imaanayaan baabun wuxuu ku saabsan yahay idaa uxsirat muctamir qofkii cumraystay ee cumrada aaday haddii la manciyo oo xaramka gaaridiisi looba diido xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi akhbaranaa maliku ibn anasin abu cabdillaah can naaficin ana cabdallahi bni cumar radia allahu canhuma xiina kharaja ilaa makata markuu maka u baxay muctamiran asagoo cumraysanaya fi lfitnati xilligii fitnada ay jirtay sanata alaain wa sabciina alhijiriya toddobaatan iyo saddex hijrada markay maraysay fitradii dhex martay cabdilmalik binu marwaan oo hogaaminaya markaasi ciidankiisii xajaaj uu hogaaminayo iyo zubayr ibnu cawaam cabdullaahi binu zubayr ibnu alcawaam oo markaa maka haysta ay kusoo duuleen qaala wuxuu yihi markii la yidhi ma iska joogtid cabdullaahi binu cumaro wiilashiisa ayla hadleen sanadka fitan baa socotee xajka waa la dhibaata ka dhici kartee wuxuu yidhi insudidtu can ilbeyti haddii beytkii iyo kacbadii layga manciyo sanactu waxaan samaynay kamaa sanacnaa saan samaynay oo kale maca rasuuli llahi xaalaan nabiga la soconna calayhi salaatu wasalaam cumrat lxudaybiya sanadkii lixaad nabiga alay salam naboo la soconnaana noo diiday meesha ku xalaalowna kusoo noqonay faahalla bicumratin cumruu marka hore niyooday min ajli ana rasuula اllahi sal l slam maxaa yeele nabiga yaa kaana ahaa ahalla mid xarmaday bicumratin cumro caama alxudaybiya caama alxudaybiya oo xaaladaasi jirtay oo maka markaasi loo diidi loo diiday cabsidaana laga qabay cumruu nabigu niyooday calayhi الsalaatu wasalaam sanadkii lixaada hijrada bishii dilqacda marka cabdullahi bn cumarna wuxuu yidhi aniguna sidii nabigo kale cumra niyoolaya kadib markuu deena xoogoo soo dhaqaaqay iyo wuxuu yidhi cumro iyo xaj waa isku wakti waa isdhexgelayaan birihii xajkana waa la jiraa waa isdhexgeliye xajkiiyo cumradii bu isdhexgeliyey waa wada niyooday labadaba qaala xadaثana cabdالlahi bn mxamed bn asmا qaala xadaثana juwayriyة bn asmا can naafici mawla bni cumara ana ubayd اllah cubayd اllahi bn cabdilaah wasalima wasalima salim bn cabdilaah akhbarah cubaydulaahi ana cubaydallaahi bnu cabdilaahi wa saalim bn cabdilaah labada walaalo wey cabdullahi bin cumar baa dhalay akhbaraahu waxay u warameen naafic annahumaa kulamaa anahumaa labadaasi taabici ee ilma cabdullaahi binu cumara ah, inay kallamaan la hadleen cabdallaahi binu cumar radia allahu canhuma cabdullahi oo aabahooday la hadleen layaaliya nazala ljeyshu habeenadii uu ciidanku dul bibni zubayr cabdullahi binu zubayr ee lagu duulay cabdulmelig bin marwan uu hogaan udhiibay ciidan udhiibay xajaaj bin yuusuf oo ninka ka soo takhalluc cabdullahi bin zubayr waa inaad keentaa ama soo dishaa dagaal baa lagu soo qaaday ibnu zubayr rabeeca lala galay oo dad baa heshiis la galay oo yidhahdaa madaxweyniya bin marwaana dad baa la galay dagaalkaas kaas ka bilowday faqaalaa waxay yidhaahdeen laa yaduruk cabdullaahi bin cumar bilahle aabbahood ku dhibi mayso maanta <clears throat> allaa taxuja alcaama sanadkan inaad xajinin iska nagaato wax kaa soo gaari ma leh kaiiru lxaj bin cumar sanad walba waa xajin jiray haddii markaa uu jihaad iyo howlo kale udhexaynin marka sanadkan inaad iska nagaato dhibkaasoo gaari maayo in badan baad xajisa iska joog wa inaa nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yuxaala in lakala teedo lakala manciyo oo la xasriyo o lagaa manciyo baynaka adiga iyo wa bayna albeyti kacbada inaad gaadho in laguba diidood gaari waynaan ka baqaynaa faqaala wuxuu yihi kharajnaa maca rasuuli illaah xadiidkiibuu soo dariishaday haddii layga reebo sidii nabigaa yeeli weyey kharajnaa waan baxnay hadda ka hor maca rasuuli illahi sala allah alay waslam o nabi la socon <clears throat> faxaala kufaaru qurayshin gaaladii quraysh baa waxay kala mancisay duuna kacbada sokadii kacbadii daan gaarray naga mancisay oo xaramkii xataa inay soo gaaraan baa loo diidayba hadyadii ay wateen an yabluqa maxilaba kii laga manciyey xaramka inay gaadhaba fanaxara الnabiyu salى الlahu alيه wasalam hadya markuu ka quustay oo laba rajabeelay inaan la gelaynin sanadkan ay caddaatay qoraar iyo heshiisna lagu dhamaystay sanadkan inay iska noqdaan naxara الnabiyu hadya hadyadiisiibuu gawracay rasuulka alayh salaatu wasalaam hashuu watay geeluu watay buu gawracay waxalaqa ra'sa madaxiisana waa xiiray calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuu amray marka hore oo uu ku yidhi waad aragtaane wax a wax cumroon cumraysanayna ma jirte sanad dambe un baa nana ogolaade waan noqonaynaa muxrimiin baa nahay oo dharkii ixraamkaan qabnaa iskama siibi karno inagoona xalaalow inaan taxallulno xoolahaan wadanno aan gawracno timahan aan xeranno saxaabada arrintii way ka degi weyday duleedkii makaan taagannahay intaasoo masaafoo dhowr boqoloo kilomitran soo goynay annagoon maka gaarin baan iska laabanaynaa mana cumraysanayno arrintii baa walbahaar iyo mirug weyn ku keentay waa ka maageen saxaabadii lagu yaqaana nabiga markuu saa u amraba inay markaba kala ordaan ooy ficilka nabiga fuliyaan yaa dhaqaaqawooda madaxooda lalmiyey waa ku celiyey waa kari waayey markaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam u galay umu salama zawjadiisii qiimaha badnay hinda binti abi umaya ayuu u galay markaasuu wuxuu yidhi markay aragtay nabigu caraysan maxaa kaa cadhaysiiyey sidanaa qabsatay bu wax arrintaydii maalii intaan wax amro aan amarkayla qaadanayn markaasuu nabiga alay slam waay ku tiri gabadhi qiimaha badna way la tasha nabigu la tashanaya gabadha la tashaday wayna bannaanta in lala tashado haddii ayib waxay ku tiri naba allahu intaad baxdo arrinta ficil bedel hadal baheed soo ma aha ficil u bedel dhabaydhab markay arkaan ayagaa ku raaci doone neefkaadii gawrac xallaaqa intaa u yeeratana iga xirdhe sidii markuu nabigu sameeyey alayh salaam saxaabadii waa kii markaas ku boobeen xoolihii gawracay ku boobeen timahana ay iska xiireen ayagoo si boobsidiis ah ayay xataa ku sigteen inay isgowracaanba agga xadiidku ahaa <clears throat> marka tii buu ka sheekeynaya cabdullahi bin cumar radi allahu canhu faahalla nabiga alayh salaam wuxuu leeyahay naxara nabiyu hadya waxalaqa ra'sa wa ushidukum waxayna mara gelinayaa anii qad awjabtu inaan niyooda alcumrata cumro in sha allah cumraan niyada ogaada in sha allah bu le marka tabaru wey waa ku dhawaaqay analiqu waan tegi marka fain khulliya haddii la baneeyo baynii aniga iyo wa bayna albeyti kacbada haddii isku kaana baneeyo intaas u gaaro waxay hor istaago carqalada aan waayo duftu kacbadii maa dawaafi wain xiila haddii lakala manciyo lakala teedo baynii aniga iyo wa baynahu beytka inaan gaariyo kacbadii facaltu waxaan samayn un kamaa sidii facala nabiyu sala allahu alay wasla nabigu u sameyn waana macana la socda sidii uu nabigu salaymaan sameeno meeshaan dhaafi waayo yaan xoolahay ku gawricoo tilahay ku xiiraba ka soo noqon fa ahalla bilcumrati cumru niyooday min dilxulayfata bu xulayfati buu ka niyooday miiqaadkii reer madiina uma saara waa socday saacatan zaman saacatanta waa un zaman haba yaraataa darabtee wakti baa loo jeedaa saacadda caadi aan isticmaalayni ma aha uma qaala wuxuu yidhi markuu baydaa marayo oo dilxulayfada kamida inamaa shanuhaa cumrada aal inamaa shanuhumaa cumrada iyo xajku xaalkoodu waaxidun waa un hal oo haddaad cumro intaad niyooto aad xaj ku darto xajkiibaa camalka xajka cumradana ku jirtaa oo xajkaa ka caamsan ah, waa isku hal un ushidukum wayna mana gelin anii qad awjabtu inaan niyoodoon isku waajibiyey xajatan xaj baan niyooday maca cumrati cumradaydii aad maqlayseen haddaay xaj baan ku daray ogaado qaarin baan ahay xaja cumraas ku daray falam yaxila ma xalaaloobin cabdullaahi binu cumar minhumaa marka beytkii buu tagay wax ka carqaladeeyey malaha kacbadii buu dawaafay dawaafulquduumkii buu la yimid acmaashii xajkii buu deena u baxay waa soo gadoomay falam yaxila minhumaada waa sidaa xataa dakala yowmu naxri ilaa maalintii gowraca laga gaaro wa ahdaa hadyadiisii uu ka gowraco wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cabdullaahi bnu cumar laa yaxilu ma xalaaloobaayo qofku xataa yaduufa awaafan waaxidan ilaa awaaf waaxida uu kala imaado yowma yadkhulu makata maalintu maka gelayo dukuulkan maka la gelaya kii hore maaha midkii hore ee hore lasii gelaayay dawaafu quduum baa la yihahdaa haddaad qaarin tahay xaj iyo cumro isku dartay ama xaj keliya waxba kuma taraayo dawaafkaas wax uu aad ka xalaaloobi ma jirto ee waa quduumka dambe inti laga yimaado carafo iyo dhagax tuurkii lasoo galay maka mar labaad maka waa la geli waa laga bixi haddana waa lagu soo noqoni marka dawaafkaas dawaafkii ruknigahaa buu noqon waxaa kaloo uu noqon karaa dawaafu sacyigii oo haddaad xaj iyo cumro isku darto hal sacyi unbaa kugu filan hal sacyi yaa kugu filan madhabuljumhuur baa sidaas hadda kahor baan soo maray qolada khilaaftay ee madaahibta arbacada afarta ah, madaahibta mid kamida ah khilaafay oo qaba laba dawaaf iyo laba sacyi waa kee ya alaxnaaf axsant axnaafta wey xanafiyadaasaa qabta dawaafa waaxida markaa ayaa lagu ridinaya xadaثana musa bn ismaaciilata bnudaki qaala xadaثana juwayriyata ibnu asma can naafici mawla bni cumara ana bacda bani cabdillaah cabdullahi bn cumar wiilashiisa qaar kamida ah waad soo ogaatay magacyahooda waa ka soo marray cubaydullahi iyo saalim bay ahaayeen qaala lahu ibnu cumar waxay ku dhaheen low aqamta haddaad iska nagaan iska nagow sanadkan bihaada xadiidkaan soo marray waa mutaabaca wey bihaada ah, kaasaa lagu xawiray matriga intiisa kale dhammaystiran wey laakiin maxay faa'idaysay mutaabacay faa'idaysay ah, mutaabaca ayay faa'idaysay ardadii naafic yaa ismutaabicinaya maalik ibnu anas iyo juwayriya qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaثana yaxya ibnu saalixin qaala xadaثana mucaawiya bnu salaam qaala xadaثana yaxya bn abi kaثiir اyamani can cikrima qaala qaala ibnu cabaas radi allahu canهuma qad uxsira rasuulu الlahi faxalaqa ra'sa nabigaa intii laga manciyey inuu maka gaaro xaram ka gaaro yuu tibihiisa iska xirtay oo wajaabaca nisaa haweenkiisa u galmooday xalaal wey wanaxara hadiya xoolihiisii gowracday xataa ictamara ilaa u soo cumraystay xaaman qaabilan sanadkaas sanadkii soo qaabisharaabo haddana soo cumraystay oo loo ogolaaday inuu kacbada gaaro rasuulka sala allahu alayh ali wasalam marka gelitaankaa sanadka dambe uu soo galayna heshiiskii buu ma aha cumradii hore inay ka burtay ayna u jirinoo uu qadaynaya ma aha qowlka saxda raajixana sidaas weeyaan qowlkaasaa raajixa ayb ah. qaala almusanifu raximah اllah baabulixsaani fi lxaji xajkii oo qofka laga manciyo cumraa soo ogaatee xajkii ka waran wax daliiloo xaj hadda loo hayal ma laha laakiin wuxuu musanifka hadda baabkan u baabaystay siduu leeyahay ibnu muniir fi lxaashiya uu soo goorinaya xaafid ibnu xajar wuxuu ishaarayaa imaamu lbukhaari ixsaarka nabiga calayhi salaatu wasalaam la xasriyey cumraba ha noqdee culammada waxay oga qiyaasteen xajka a kol qiyaaskaasna waa iska qiyaas jeli ah wax farqiga udhexeeya ma laha cumrada iyo xajka haddii cumrada qofka haddii loo diido inuu xaramka gaaro oo meesha uu dhaafi waayo ku xalaaloobi xajkuna waa sidoo kale oo waa isku mid waxaa la yidhaahdo waxaa weeyaan alqiyaas اljeli wax faariqa oo u dhexeeya cumrada iyo xajka ma jirto binafyi اfaariq baa laisku waafajiyey binafyi اfaariq qiyaaska jeliga waxaa weeyaan maa habatat cilatuhu biالnasi min alkitaabi waالsunة aw ijmaac aw kaana binafyi اfaariqi bayna almaqiisi wاlmaqiis calayh wax farqiga udhexeeya male cilada farca ku jirta midaasa ku jirta waa isku hal marka qiyaas jeliya la dhahaa ciladiis hadiiba aayad nas uu sheego ama ijmac uu caddeeyo ama faariqba una lahayn qala xadaثna أحmed بن محamedi qala akhbarana cabdالlahi بن mubaarak الmarwaziي qala akhbarana yunis بن yaزيid اlayliي can الzuhriy mxamed بn mslim qaala akhbaranii salim salim بn cabdالlah qaala wuxuu yihi kaana bna cumara radي الlahu canهuma cabduلlahi بn cumar wuxuu ahaan jiray waa abihiis yaquulu kii yidhahda alaysa xasbukum markay dhaheen ma iska nagaatid amaad gaari weydaa xaramkii yaa wuxuu yidhi miyuuna inagu filleen sunata rasuuli laahi sala اlah alay waslam sunadii nabiga alayh salaam asagaa raacanina yidhi nabigeenna wixii uu maray iyo meeshuu maray mala in xubisa haddii la xabiso axadukum axadkiin can xaj haddii laga xabiso daafa bilbeyti wa walmarwa beytku intuu dawaafo oo safiya marwana uu la imaado sacyigii uma xalla xalaaloobi min kuli shayin wax kasta oo xaaraam ahaa xataa yaxuja caaman qaabilan sanadka soo qaabishanaabuu soo xajin waa goorma hortu kacbada dawaafi kacbada wuu gaaray sacyigii beyna safa walmarwar waa la imaaday laakiin carafaa laisku haystaa carafadii uu nabigu yidhi alxaju carafa yaa u suuroob weyday halkaasuu ku xalaaloobaya waana soo noqon sanad danbuuna haddana imaanayaan bu kuleeyay waa cumar cabdullahi bin cumar ba hadalka uma xalla min kuli shayin xataa yaxuja caaman qaabilan fayuhdii aw yasuum in lam yajid hadya hadyuu bixinaya ama waa soomaya hadduun hadye helin waa cabdullaahi ijtihaadkiisa radia allahu canhu وعن cبداللahi أخبرnا معمر عن الزهري qال xdثnي سالم عن بن cمر dحw xadيثka wa lamida marka lakiin قiyaaska un ba la wataa cumradii buu uqiyaasanaya cumradii baa xajka looga qiyaasan farqi uma dhexeeye baabun wuxuu ku saabsan yahay annaxri in la gowraco xoolaha qabla alxalqi intaan timaha la xiiranin fi lxasri haddii la manciyo qofka asaga ahaa waa suurab weeye inuu kacbadii gaaro oo camalka xajki iyo cumradii u guto meesha uu joogu rabo inuu ku taxallulo oo ku xalaaloobo o kasoo laabto taxalulkii marka wuxuu ka hayaa hadda dawaaf lama hayo iyo jamaraad tuurashadoode wuxuu ka hayaa hadyadii uu watay iyo timihiisii iska xiiri lahaa timihuu iska xiiri lahaa iyo xoolihuu gawrici lahaa keebuu hormarin keebuu hormarin wuxuu leeyahay annaxru qabla alxalqi gawraca horeeya intaan timaha la irin la xiranin marka xajka lagu jirana saasay ahayd soo hadda ka hor maana soo sheegi afartii shay waxaa lagu jamciyay muxuu ahaa ran ran xad haddii ramyigii laga soo tago maxaa ku xigay naxrigi baa ku xigay naxriga kadib waxaa imaanayay xalqiga imaanayay xadaثana maxmud ibnu haylaan qala xadaثana cabdالرaزاq بn hmam السنcاni qala akhbarana mcmr بn rashidi can الزhriي can curwa an اmiswr almiswr bn mkrmة الزhri radي الlahu canهuma haddaan sheegno labadoodiba haddaan sheegno aabihina waa saxaabi leenaya miswr makrama la dhihi jiri ana rasuula اlahi salى الlahu alيه wasalam naxra wuxuu gowracay qabla an yaxliqa intuuna timaha xiranin xudaybiya waa waa cumraة اxudaybiya wa amara asxaabahu asxaabahu wuxuu amray bidalika saa inay yeelaan xoolaha gowraca oo timaha xirta bu yidhi xadaثana mxamed bn cabdالرaحيم saaciqa akhbarana abu badr shujaac bn الwaliid can cumar bn mحamedi alcumariي qaala wuxuu yihi waxadaثa naaficu wuxuu sheegay ana cabdالlahi wa saaliman in kallama ay la hadleen cabdالlahi bn cumar radي الlahu canهuma oy dhaheen iska nagow sanadkan faqaala wuxuu in badan bu kusoo celcelin doonaa xadidka cabdالlahi bn cumar lannahu baabkiisaan ku jiraa faqaala wuxuu yihi kharajnaa maca nabiy nabiga maciisa alayه الsalaam baa baxnay muctamiriin inagoo cumraysanayna faxaala kulu qura faxaala kufaaru quraysh gaaladii quraysh baa waxay mancisay oy kale hor istaagtay duuna albeyti kacbada sokadeeda naga fadhiyaan ba halkana ciidanka fadhiyaa kacbada saas ku gaari fanaxara rasuulu lahi sal slam budna geeli hadyadaha wada buu gowracay waxalaqa ra'sah madaxiisana waa xirtay timihee sala allahu alayh waali wasalam intaa intuu usoo keenay musanifka shaahidka baabka wuxuu ka waafaqay mudaabaqat alxadiidi lilbaabi aw liturjuma xadiidka turjumada wuxuu ka waafaqsan yahay fanaxara sala la alay slam budnah naxrig baa la horreysiiyey waxalaqa ra'sah adawaa kanoo basriyiintana waxay leeyihiin tartiib ma faa'iidaysta wowda ayay la taagan yihiin ah, way faa'iidaysaa de waa lagu haysta ayagana qolo kalaa jirto oo la haysato madhab kale madaahib bay leedahay baashu dhexwadee kuufiyinta ku haysata ayib qur-aanka iyo sunadana waa ishaara saasay tusaayaanba iyagaa xoog leh oo sax ah saxsan haddii laisu leeyaado nusuusta in tartiib way faa'idaynaysa ibda-uu bima bada allahu bihi buu ley nabiga alay slam ina asafaa walmarwata soomeen cadafka wow buu ahaa soo ma maca dalika nabiga wuxuu yidhi ibda-u bima bada allahu bihi tartiibka ilaaliya ah, safa ku bilaaba kadibna walmarwa ah. wakayriha min alaaya aayaad aayadana way jirta kale oo nusuus kalaa jirta minhaa maxaa ka mid a ah? ishaarahada kahor durustan ku ishaara maraynayo fasalli lirabbika wanxar fasalli lirabbika wanxar oo udxiyadii baa laga hadlaya salaada iyo udxiyada yaa horeeya salaada horeysa zakaatulfidriga iyo salaadana yaa horeeya zakaatulfidriga soo maa ayadana waa la sheegay qad aflaxa qad aflaxa man tazakaa waa zakaatulfidriga moogtahay ayadda xusu zakatfidri wadakara sma rabbihi fasalla salaadii baa dambaysa ayib qaala اmusanifu raximah اllah baabu man qaala laysa cala اlmuxsari badel man qofkii qaala yidhi waa jamhuure laysa cala اlmuxsari qofka la manciyo bedelun wax bedel ah oo qadaa lagama rabo bedelka wuxuu ka wadaa alqadaa waana qowl jamhuur haddii intii lagu manciyo meesha ayadaad ku xalaalooba ka soo laabato wax qadaa laguguma laha wa qaala roox wuxuu yihi roox bnu cubaadah can shiblin uu ka wariyey shibli bnu cabaad almaki can ibni abi najiix cabdullaahi can mujaahidin ibni jabrin can ibni cabaasin cabdullaahi bni cabaasin radia allahu canhumaa inama albadelu bay dhaheen intaas cabdullahi bnu cabaas waxay ka wariyeen raggaa soo sheegnay inuu yidhi inama albadelu waxaa qado la imaan oo cumradii iyo xajkii ka hallawday ka hallaabay bedelkooda waxaa la imaan calaa man qof korkiis buu ahaaday naqada xajahu xajkiisa buriyey bitalazudi macaansi qofkii shaawo iyo naftiisa iyo shaawadiisa darteed islaantiisii buu iskaga jimaacay qabla taxaluli awali islaantii buu jimaacay ah, manaa warka ka hadlaayaan albailu walfasid albailu walfasid fi lxaji marka laga hadlayo islaantiisii buu jimaacay marka xajkii baa ka buray ka halaabay waa inuu soo xajiyo kafaaro adagna uu bixiyo nacam qofkaa waaya qofka bedel laga rabo fa amaa man xabasahu cudurun qofkuu cudurdaar xabisay maradkii iyo cudurka hadda wuxuu ku dhacayaa ilan naska wuxuu sheegay cadow buu sheegaye cadowgii ku fasir aw gayru dalikadii waxyaalihii kale sidii jiradii iyo nafaqadii iyo waxyaalahaasoo kale fa inahu yaxilu waa xalaaloobi meeshaasi ku xalaaloobi walaa yarjicu mana soo noqonayo xajii cumrada soo noqon maayo wain kaana macahu hadyun hadduu hadyo wado wahuwa muxsarun asagoo laga manciyey inuu gaaro xaramkii naxarahu waa gowracaya in kaana laa yastadiicu hadduuna keri karin an yabcaa inuu diro bihi hadyadii bikhilaaf xanafiya abu xanifa khilafsan yah ilaa wa ila waa in xaramka la gaarsiiyu leeyahy hadyan baaliqa alkacba ayuu dirishan hadduu kari waay seen la yeelaya halkaasuu ku gowracaya in kaana laa yastadiicu an yabcaa bihi wain istadaaca hadduu karo an yabcaa inuu diro bihi hadyadii oo xaramka uu u diro lam yaxila ma xalaaloobayo xataa yabluqa alhadyu maxilah ilaa meesha inuu gowracayo laga gaaro xaramka ah ma gawracay adigu waa la hor istaaga laakiin xoolahan waad dhiibi kartaa oo hadiyadan xaramka iyo masaakiinta xaramkaad u geen kartaa waa inaad dirtaa wa qaala maalik baa wuxuu yidhi wagayru yanxaru wuxuu gawrici hadiyahu hadiyadiis wayaxliqu waa xiirinayaa timihiis fii ayi mawdicin kaana meel alla meeshuu joogo walaa qadaa caleyh wax qadaara laguma laha lianna anabiya sala allahu alayh wasalam nabiga iyo wa asxaabahu asxaabtiisa bilxudaybiyati meeshii xudaybiyaheeda lagu manciyey yay naxaruu ku gowraceen xoolahoodii oo waxalaquu ku xirteen timahoodii waxalluu ay xalaaloobeen min kuli shayin wax kasta qabla awaafi ayagoo aan dawaafin wa qabla an yasila alhadyu hadyada intayna gaarin ila lbeyti kacbada uma kadib lam yadkur muuna shayin ana nabiya sala allah alيh wasalam amara axada lam yudkar lama sheegin buu lehay maalik afartan muwaa iisuu ku sheegaa muwaa uu kusoo wariyaa lam yadkur uma lam yudkar lama sheegin hadalkan hadda u maalik lam yudkar lama sheegin buu leeyahay ana nabiya sal slam amara inuu amray axadan qof an yaqduu inay qadayaan shayan wax walaa yacuudu lahu inay soo celiyaan ayadana wax la amray ma jirto ay kusoo noqdaan yacuudu ilayhina kusoo laabtaan wاlxudaybiyatu xudaybiyana khaariju min alxaram xaramkii ka baxsaneed oo hadyadii la yihi baaliq اlkacba suuroobi weyday maca daalika ayagoo kacbada ka baxsan xaramka ka baxsan ayay gowraceen wاlxudaybiyatuba khaariju min alxaram oo inta wuxuu socdaa qolada leh ilaa ilaa wa in xaramka la gaarsiiyo marka wاlxudaybiyatu xaggeed geyni khaariju min alxarami way ka baxsan tahay saasuu ah, leeyahy waa adilada qolada qabtaa in aan bax bedela uusan jirin nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadii la socotay cumrat lxudaybiya sanadkii lixaad dhammaantood cumrat lqada mayna soo raacin kuwa khaybar ku shahiiday baa jiray oo dagaalkii khaybar markii laga laabtay xudaybiya sanadkii toddobaadba dagaalkii waxaa dhacay intaan la imaanin xajka cumrada la soo aadin dagaal baa dhacay khaybar baa la dagaalay oo aad dagaal xoog la dhacay rag baa ku shahiiday rag baa imaan waayey oo iska nagaaday oo soo kicin ba qaar baa sidooda iskaga dhintay oo eh, ti alla ku timid waxa laga qaldeeyo la yidhi ama maarata hebelow ilaa ilaa imow la yidhina lama hayo xadaanaa is marka waxaa wey cumradaas cumrat اlxudaybiya ee xasriga aheed waa asaxday wey xadaanaa ismaaciil ismaaciil ibn cabdillahi uweysigi wey qaala wuxuu yihi xadaanii maaliku abtigii buu ka warinaya can naafic ana cabdاllahi bn cumar radi allahu canهuma qaal xiina kharaja ilaa makata markuu maka u baxeeyey cabdullaahi muctamiran isagoo cumraysanaya fi lfitnati xilligii fitnada ay dhex taagli muslimiinta dhexdooda fitnada ka jirtay fitanta weligeed muslimiinta in badan bay soo martay kuwa fara badan oo ayaga isku hoobtay oo isku baaba'een oo xataa muqadashaadkii iyo meelihii wanaagsanaabaa dhibaato ka dhacday ah, dhibaato ka dhacday ilahay cadow khaarija waa ka ilaaliyey muqadasaadka lakin ayaga dhaxdoodii waa kan kharaja ilaa makata muctamiran fi lfitna xilligii fitanta laakiin mutaawiliin bay ahayen kuwan taawiil bu haysta kuwa walba wuxuu leeya baycada anigaa lalama baayacooday kuwan kalena waa kuwa iga baxsan oo aniga ka baxa way daacadayda o ayagaa kusoo dabaalaa in sudidtu yidhi cabdullahi markii layihi iska joog haddii layga manciyo canilbeyti kacbada sanacnaa waxaan samaynaynaa kamaa sanacnaa saan samaynay maca rasuulilah nabi nabi la socona alayh salaam faahalla bicumrati cumruu ku dhawaaqay marka hore min ajli ana nabiya maxaa yeele nabiga calayh salaam baa kaana ahalla xarmaday bicumrati cumra caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya ee xasriga iyo mancinta ay timid cumruu nabigu niyeysnaa uma ina cabdallaahi binu cumar nadara wuxuu dib u fiiriyey fii amrihi amarkiisii war hadyana waad wadataa xoolaad wadataa ama waad gadan kartaayo qudayd buu ka gatay ama kudhexda sii maraayey marka inaad sanadkii waktigii xajkana waaba la joogaa maxaa cumro keliya kugu oo murtaxan ku daba dhigay xajna ku dartid wayna isdhexgeli karaane dib buu u fakiray faqaala wuxuu yidhi maa amruhumaa cumrada iyo xajka amarkoodu wax kala maaha ilaa waaxidun waa un hal waxaa soo maray suraaqa binu maalik ibnu jucshum oo nabiga calayh salaam ku leh alicaamina haada ma sanadka annagan unba uu nabigu leeyahay laa bal lilabad ilabad اlabad dakhalat اlcumratu fi اlxaj waa ki dhahay nabiga alayh الsalaatu wasalaam waa isgaleen marka cumrada iyo xajka waaba laisla gudan karaaba hal baa laga dhigi karaa safartana waan socdaa hadyana waa wataa aan gawracayo marka maxaa cumro keligeed u wadanaya saasuu marka ku go'aansaday faاltafata ilaa asxaabihi markaasuu raggii la socday asxaabtii la socotay ayuu saa u milixsaday cumray ku ogaayeen faqaala markaasuu wuxuu yidhi maa amruhumaa cumrada iyo xajku amarkoodu ilaa waaxidun waa isgeli karaan ushidukum waxayna maragelin anii anigu qad awjabtu inaan niyooday alxaja xaj inaan niyooday maca alcumrati cumrada hadda markaan kacbada dawaafo dawaafuulquduum baa aniga tirsanaya hadhihina maxaad u xalaaloobi leedahay maxaa yeele hadyadaydii baan daba socda xaaji baan ahay uma daafa lahumaa markaasuu labadoodiiba u sacyiyey dawaafan sacyi waaxidan keliah kol haddaad qaarintahay hal sacyi umaad leedahay daafa dawaafan waaxidan haddaad dawaafkii caaliga ka dhigtana dawaafu rukniga muctabarah midka dawaafulquduumka iska sunno wey wadaacuna waa waajib haddaa ka tagtana dhiig baabaad ku kabi laakiin rukniga way midka muctabarkaa saa darteed dawaafulwaaxidantaas sacyigana waxaan u jeedaa haddaad cumro keliya la imaan laheyd dawaafulcumraa jira oo rukni ah xaj hadduu keligii yahay mufitaana dawaafulxaj oo waxaa jirta oo isagana ruknigaa jira haddaad isku darto mid walba ma dawaafa waa la imaanaysaa maya dawaafa waaxidan wey wa ra'aa ana dalika mujziyun canhu inuu ka gudayo ka asaxayuu u arkay wa ahdaa hadyadiina waa gowracay oo waa bixiyey baabu qowlillaahi tacaala buu ku saabsanya ilahay qowlkiisa uu yidhi faman kaana minkum mariidan qofkii idinkaynaga mid oo xanuunsan xanuun dartiis yuu shay maxduur ah oo maxduuraati ka mid ah waxyaalihii muxrimka laga reebay ka mid irtikaabay liajli marad waa jiran yi qof kuleelka isku u adkaysan kara mabahaba kuleel daran baa jira madaxa inuu maro saarto waa ku khasban yahay madaxa yaaladadin baa la yidhi maraxii maro saartay marka qabow daran baa dhacaaya madaxii marka mare wuu iska saartay mariid wey ama cudurdaar baa haysta nacam qofkan asagaa ah amase bihi adan dhib baa haysta min rasi xagga madaxa dhib ka haystaayo madaxii baa boobe iyo muxuu ahaa qamal eh, xanuun baa ka galay inuu iska xiiro u baahday in jir baa ka gashayba aan ka go-aynin oon la saari karin in la xiirada mooyeene see la yeeli fa fidyatun fa calayhi fidyatun fidya ayuu bixinayaa oo ah saddex shay midkuu rabo waa khiyaar min siyaamin inuu soomay saddex beri ow sadaqatin sadaqa inuu bixiyo lix miskiin quudiyo ow nusukin neef adhiga ugu yaraan uu gowraco saddexdaas midkuna waa mukhayar wuxuu leeyahy bukhaari wa huwa mukhayarun fidyadaasi waa takhyiir tartiib ma aha mid kala rartaad ku bilaaban kartaa fa ama sawmu soomku fa alaaatu ayaam waa saddex beri xadiidkaaba kuu caddayn doonaba qaala xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi qaala akhbaranaa malik ibnu anasin can xumayd bnu qaysin can mujaahidin can cabdiraxmaan ibn abi layla can kacb bn cujra radia allahu canhu can rasuuli lahi sal slam qaala nabigu wuxuu yihi anahu qaala wuxuu yihi rasuulka calayh salaam lacallaka kacab binu cujru u imaaday oo injirti madaxiisa ka soo dareertay ay wejigiisa ku socoto markaasuu wuxuu yidhi lacallaka ma laga yaabaa aadaaka inuu ku dhibay hawaamuk baalkan isaga ama wax oo heshiis aad tahayba mise waa ku dhibaya inuu ku dhibayan arkaaye markaasuu qaala wuxu nacam ya rasulla way dhibaya dhibkaas inuu ku dhibaayo su-aashaa nabiga uu weydiinayo uu leeyahay ma ku dhibaya tacliiqa su-aasha ayada ah waxay faa'iideen taxqiiq اlcilla ah, cilada uu xukunka ka ratimaayo in la xiiro oo deena fidyo la bixiyo waxaa weeye aliidaa waa dhib walidaalika waxay leeyihiin madaxa keliya ma ahe ayu dhib oo kale dhibaa ciddii baa kudhibaysa ciddii baa kudhibayo wadalaada ciddii baa dhibkaa soo gaaray ah, timihii kalea ku dhibaaya oo inaad iska xirta u baahatay shaarubti baa kugu baxday marka hore baana dadaalin nacam waa ku dhibaysaa marka timihii madaxaa ku dhibaya wax allaala wixii markaas dhiba oo dhan gui madaxa la saaranaya waxaas o dhan cilladii marka waa taas lacallaka aadaaka hawaamuk qaala nacam ya rasuul lah hawaamkani xasharaadkan madaxa iga galay injirtan waa idhibaysaa bu yidhi faqaala rasul la sal slam ba wuxuu yihi ixliq ra'sak iska xir madaxa timaha loo jiidaay timaha iska xir madaxa wasum som alaaa ayaam saddex beri aw idcam amaw amase acim quudi sitata masaakiina lix miskiin quudi aw unsug ama gawrac bishaati nafcariha saddexdaas nabiga calayh salaam aayaddii mujmal aaya ayuu xadiidka ku fasiray waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayh sunada nabiga calayh salaam mubayinatu lilqur'aan wey qofkii dhahaa qur-aanka aniga ku filan oo qur-aanko maan aqaanaa sunno ma aqaano waa qof aan waxba u ka hadlin wey qur-aanna beri buu ka yahay sunada nabiga alay slam qur-aanka labadaba waxyi isku yihiin in qur-aanka uu xujo sunada ay xujo tahayna qur-aankaaba sheegayba aataakum ras fakuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu marka e, mujmalka qur-aanka sunada way ku cadaynaysaa ku fasiraysa oka ah, muxuu ahaa soonkii hala soomo la yidhi aw min siyaaminti saddex beri wey soonkii lama sheegi deeqa wey soonkii xadiikaa sheegay saddex beri wey aw sadaqatinti waa acaamkiiye lix miskiin baad quudin aw nusugtaasna waxay fasiraysaa aw nusukintaasi fasiri oo bishaatin baa lagu fasiray neef ari ah, ah neef ari ah ayaad gowracaysaa waa khiyaara ah. midkaad rabtaad ku bilaaban oo samayn lixdaa miskiin quudintooduna riwaayo kalaa fasirtay oo nabiga alay salaam uu sheegay uu yidhi saddex suus saddex suus u qaybi oo sii lix miskiin alaaثata aasucin lisittati masaakiina lix miskiin waxaad u qaybisaa saddex suus haddii lix miskiin saddex suus loo qaybiyey miskiin walba meeqey u hagaagi nisfu saac oo ah laba mud waa laba mud kiilida rubac kiilida rubac miskiin kasta la siinayaa meesha ay marka deliishanayaan xanaafta weeye waxyaalaha cuntada lagu bixinayo fidyada ah ee dacaamka ah miskiinka laba mud baa la siin iyo me hal mud baa la siin ba isku hayaan bayn alxanaafi waljamhuur waxaa arintaa oo meel walba de markii labada cuntaha la bixiyo oo laska mujmalah oon la cadaynin marka qolo waxay leeyihiin masalata eh, fidyat eh, alada fidyat lada baa la fidyadan fidyat lada baa loo daliishanoo miskiin walbaba haddii dacaanba la sheego laba mud baa la siin qolona waxay dhaheen maya e eh, fidyatu kafaarati lmujaamici nahaara ramadaan ninkii maalin isagoo sooman islaantiisiina maalinimo jimaaca kafaaradeedii dacaamka aheed taasaa la fiirinoo likulli miskiinin mud miskiin walbaba hal mud baa la sinaya lanno shan iyo toban maxaa soo aroortay shan iyo toban saac soo maaheen iyo sittata masaakiin sitiina miskiinan sitiina miskiinan soo saa maaheen marka haddii afar shan iyo toban meeqay noqon afar shan afar shan iyo toban dalagu dhurto beeqay noqon afar shan iyo toban dalagu dhurto soo situn maaha waa saas moogtahay a ah, suuskiiba afar ruba afar mud buu ahaa marka shan iyo toban shan iyo toban saac ilaa lixdan miskiin haloo haloo qaybiya la yidhi lixdan miskiin haloo qaybiya la yidhi meeqay miskiin walba waa hagaagtay marka hal mud bay uga hagaagtay qoladaale marka miskiinka mud baa la siina halkaasi ka boodeen baabu qowli llaahi tacaala aw sadaqa aayaddii wey fafidyatu min siyaam aw sadaqatin aw nusuk iyo haddana mid walba baabkuu keeni wa hiya iطcaamu sitati masaakiina lix miskiin oo la quudiyo wey xadaثna abu nucaym الfضل بن dukayn qaal xadaثna sayfu sayf بn sulaymaan qaal xadaثanii mujaahidu ibnu jabrin qaala samictu cabdالرaحmaan بn abi layla baan maqlay ana kacb bn cujrata xadaثahu qaala waqafa calaya waxa i dul istaagay buu leh kacb rasuul الlahi salى الlaه alيه waslam bilxudaybiyati meesha xudaybiya la yihahdo waraasi madaxeego yatahaafatu uu ka daadanayo qamalan injir Ah, ama qamlan injir ka daadanayso dhari dab saaran buu yuu isku yuu shidaayey oo isku aruurinayey oo isku raacinayey isagoo isku raacinayo nabiga kor istaagan deena baasha injirteeda kulaelka markay haratay way soo yacdayba faqaala wuxuu yihi yudiika hawaamuk waxaan hawaamka xajaraadka ma ku dhibaya qaalat qultu waxaa nacmaa waa dhibaya nabi allo habad kugu jirtaaba maantao dhan xoqi ood raaraadine ayagoo intii ka badatay banaanku soo baxday maxaadan intaasna ka badan hawdka ku jirto qaala wuxuu faxliq ra'saka marka iska xir timaha aw qaala wuxuu ixliq iska xir qofka cidyaha ay dhibaana saan baa la dhihi iska jar fidyana bixi qaala wuxuu yidhi fiya nazalat hadihi alaaya aayaddan aniga igu soo degtay buu lehay sabab nuzuulkeeda sababtee ku soo degtay waa aniga faman kaana minkum mariidan oo bihi adan min ra'sihi ilaa aakhiriha aayaddan ka dhammaato laakiin wahiya lakum caama caam bay inii tahay buu raaciyey ah, maxaa yeele alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab asagoo kusoo degtay sababta laakiin waa caam xukunkeeda faqaala nabiyu sal slam ba wuxuu yihi sum alaaa ayaam asagoo aayaddii fasiraya saddex beri soom soomkii aayaddu ay ijmaalisay waa saddex beri aw tasadaq sadaqayso bifaraqin dembiil oon bayna sittatin faraqaasoo saddex suus ah saddex suus riwaayo kala cadays aw unsug gowrac bimaa tayasar wixii fudaada oo neef adha u yar wax la gowraca baabu lidcaami fi lfidyati nisfu saacin wuxuu ku saabsan yahay alidcaam in la quudiyo fi lfidyati haddii fidya la bixinaayo nisfu saacin baa miskiinka la siin masaakiinta quudi baa meeaa mis walba siinay sadde lix miskiin haddaad wax siinayso mid walba meeqaad siini nisfu saac yuu ku fasiray qaala xadaana abulwaliid dayaalisi hishaam bin cabdilmaliki qaala xadaana shucba ibnu xajaaj alwaasidiy can cabdiamaan n cabdiraxmaan ibn asbahani ana cabdاllahi bnu macqilin qaala wuxuu yihi jalastu ilaa kacb bn cujra radi allahu canhu maan la fadhiistay fasa'altu can ifidya fidyada fidyat اlaadan la yihaahdo qofka isagoo xaaji ah waxyaalihii loo diiday ha samayn la yidhi dhibaato haysata darteed hadduu u sameeyo maxaa fidyooo laga rabaa baan su-aalay faqaala wuxuu yidhi nazalad way soo degtay aayadda ka hadlaysa arrintaas fiya aniga kacday ugu soo degtay khaasatan gaar ahaan wahya xukunkeedana lakum idinku caamatan caam buu inii yahay aayaddan xumiltu waa lay xumbaaray ilaa rasuulilaahi baa la ii geeyey soo maarati riwaayada xumiltu buu riwaayada kalena way kor istaageen nabiga calayh salaam marka arrintiisa marka hore uu kor istaagay war ma ku dhibayaa ha kadibna waaba sii dhacayba isagoo la xumbaaro nabiga loo geey waa kan ninka hadda aad la hadlayso waa kan baa layidhi xumiltu ilaa rasuulilah nabiga alay slam baa lai geeyey walqamlu injirto yatanaaharu calaa wajhi wejigay ku daadanaysa jiro iyo xaruun baa laga yaab saxaabi inu hayso waa muraabit mujaahid oo intaasuu markaa iyo xaala dagaal baa la galay intii la cumraysa dirba in la xalaalooba lagu talagashanaa cadowgii baa hor istaagay muslimiintii intaasoo maalmood baa la sor fadhiyaa markaasaa wixii isku kaceen deena xanuunkii hayey iyo kasii faa'idaysatay baashii injirteed ayaa sii dhuldhigtay oo sii riday ayo wuxuu lehay saxaabiga radia allahu canhu faqaala nabiga wuxuu yidhi maa kuntu may ahayn araa kii u arka alwajaca xanuunku inuu balaqa gaaro bika adiga maa araa saan hadda arko aw maa kuntu araa uma malaynin aljahda mashaqada iyo dhibka inuu balaqa bika ku gaarsiiye maa araa saan u arko tajidu shaata warneef are ma helaysaa ood gowracdo faqultu la maya ma haysto faqaala fasum aaaa ayaam saddex beri sooma quudi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiin nisfu saa intaas u keenay musanif likulli miskiinin nisfu saacin maa yustafaadu min alxadiid baa lagu babaabaysanaya bukhaari raximah llahu tacala fiqigiisii wey radia allahu canhu wa ardaa baabu nusuki shaat nusuga aayadda ay sheegtay o nusug ay tiri waa neef ari ah xadaana isxaaq bn ibraahim alxandaliy qaala xadaana ruux ibnu cubaada qaala xadaana shibl ibnu ibnu man hadda soo marray ya shibli ibnu man ibnu cabaad almaki soo mahen can ibn abi najixin can mujaahidin qaal xadaثanii cabdالرaحmaan bn abi leyla an kacb bn cumra cafwan can kacb bn cujrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi sal slm ra'aahu wuu arkay kacabkaas anahu walaal anahu yasqudu uu dhacaya calaa wajhi alqamlu injirta kusoo dhadhacayso faqaala wuxuu yidhi yudiika hawaamuk ma ku dhibaya dhibba haddunu ku weyninahayd waxba la xiri maaye manaadkaa la fiirinaya cillada qaala wuxuu nacam way dhibaysaa qaala faamara wuxuu amra an yaxliqa inuu xiiro wahuwa biudaybiyati buu joogaa hadda xudaybiya waaba lagu xalaaloobay oo meeshii lagu xalaaloobayy buu joogaaye hadduu xalaaloobay maxaa dhiba waa meeshii lagu xirto dadki kaleba way ku xirteene tii buu ka jawaabay wuxuu leeyahay walam yatabayan lahum ooma caddaanin annahum ayagu saxaabadu inay yaxiluuna xalaaloobi doonaan bihaa xudaybiya weliba ma kala caddaanin wa hum calaa abcin waxayba rajo ka qabaan an yadkhulu makata maka inay geli doonaan yay rajo ka qabaan marka qof oo maxduuraadkii iyo waxyaalihii laga reebay sidii ay ku tahay oo mamnuucii u dhawaanin taagan kacbada inuu gaarana rajo ka qabo waktigii taxallulka inuu gaarana kuhiigsanaya oo ka hor deena dhibaato ay ku dhacday weeyaan oo asagu marka waxaa weeye intuuna damicii dhammaanin damiciiyo rajadii intuuna dhammaanin yay cilladan ayadaa ku qumtay oo xiero layidhi faanzala allahu alfidyata ilahay fidyadii buu soo dejiyey aayadda qur-aanka fa amarahu rasulu lah sal slam baa amray an yudcima inuu quudiyo faraqan dembiilo waa weel bayna sittati lix miskiin miskiin walba nisu saacbaad sii waa soo maray oo yuhdii shaata neef arya inuu bixiyo waxa weeyaan waa nusugiye aw yasuma aaaa ayaam saddex beri inuu soomo qaala wa can muxamed ibni yuusuf alimaam albukhaari sheekhiisii wey moxamed binu yuusuf alfiryaabi sida uu xadaa iyo akhbara iyo oga wariyo sheekhyihiisa iyo cancanana oga wariyaa in badanna waa uu ka wariya xadaa marka wa can moxamed ibni yuusuf calaa suurati tacliiq baysa u eg mana aha moxamed ibnu yuusuf qaar baa waxay qabaan roox bay ku cadfan tahay oo isxaaq ibnu ibraahim alxandali ayaa wuxuu leeyahy xadaثana rawxun وcan mحamed ibn yuسuf oo sheekiisiibu buu noqdayoo biwaasitatin bu bukhaari oga qaadaya kuwana saasay leeyihi suu xaafid yihi xadaثana warqa ibn cmr can ibn abi najih cabdالlahi an mujaahid ibn jabrin qaal akhbarana cabdالرaحman bn abi layla can kacb bn cujrata radي الlahu canhu ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه walih waslm ra'aahu kacab buu arkay nebigu waqamhu injirtiisuna yasqudu calىa wajhi wejigiisa ay kusoo daadanaysa badni waxay ka qabto milahu xadiidkaa soo martay oo kale wey waa mutaabaca marka riwaayatu moxamed ibnu yuusuf iyo isxaaq ibnu ibraahim alxandali labadaas baa halkaasi matnigaas isla leeyihiin matnigaas ayay isla leeyihiin baaban wuxuu ku saabsan yahay qowl اlahi taعaalى falaa rafatha faman farada fiihina اxaj falaa rafatha aadaabta xajka la rabo si xajkaada uu xaj mabruuraho janno lagu galo u noqdo waa inaad iska ilaalisa rafath iyo fusuuq iyo jidaal kuwiibuu marka kuu baabaystay xadaanaa sulaymaan bnu xarbi qaala xadaanaa shacb bnu xajaaj can mansuur ibni muctamir can abi xaazim salmaan alashaciy waxaan soo sheegnay hadduu abu hurayre ka wariyo nin la yidhaahdo abu xaazim kunyadiisa abu xaazim oo abu hurayre ka wariy haddaad aragto waa salmaan alashaciy haddaasay aragto abu xaazim oo ka warinaya salama binu dinaar oo cafwan ka warinaya sahl binu sahl binu sacdin isaacidiy waa kuma salama binu dinaar wey salama binu dinaar can abi hurayra radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal slam wuxuu yidhi man xaja hada lbeyta ninkii kacbadan iyo beytkan usoo qasta oo cibaadadan u imaada falaa yarfuf oo falam yarfuf aan la imaanin wax ku saabsan haween aljimac wa muqadimaatuhu wa kulu ma xataa shukaansi iyo hadal lama ogolo falam yarfuf aan rafdi iyo wax haween ku saabsan samaynin walam yafsuq fisqi iyo wax xumaanaya macaasi kalena aan la imaanin rajacakabaa walaadatu umu hooyadii isaga ku dhashay ayuu la soo nooqon dembigiisa waa la dhaafay baa loo jeedaa marka dembiga kabiirada xajka in lagu dhaafo ayaa loo daliishaday xadiidkan ah, lann culimada eh, waa qaar baa qaba nusuus kalease waxay leeyihin maya eh kabaa'irtu toobad bay u baahan tahay haddii kabaa'irta laga fogaado unbay waxyaalaha kale saqaa'irta salaadaha iyo xajkiiya lagu dhaafi saa darteed hadduu toobad raaciyo toobad raaciyo nasuuxo ah oo arrimahana uu la yimaado rafad iyo fisqi iska ilaaliyo ka yowmi waladat umuhu dembigii o dhan haddii kale sakhayrti baabu qowl illaahi caza wajal ilahi fadligiisa waasac weeye subxaana wa tacaala ah, fadliga ilaahay waa waasac si niyad wanaagsan iyo ikhlaas qofkii la yimaado camalkiisa gutaa haddii wuxuu la tagaayaba waa inuu dembigii hore laga dhaafo weeyaane in loo dhaafo raja laga qabaa baabu qowl illahi caza walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaji aayaddaas xadaanaa moxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyaynata can mansuur can abi xaazim alashtaciy can abi hurayrata dawsiy radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allah alay slam man xaja hada lbeyta beytka ninkii usoo qasta oo xajiya oo falam yarfud aan rafdi la imaanin haween wax ku saabsan walam yafsuq fisqi kale macaasi kalena iska ilaaliya rajaca ka waladatu umu hooyadii maalintay dhashay oo kale ayuu la noqon marka walaa fusuuqadaas ayuu hadduu soo celiyey jidaalkuna waa jidaalka baailka ah dood baail ahoon macno lahayn ayaa laga hadlay lakin bilati iyo hadday tahay oo ixqaaqu lxaqi wa raddi in xaqa lagu caddaynayo lagu muujinayo baailkana lagu radinayo hadduu doodu ay tahay gacantahay dhibaato ma leh ila bilati axsan bismi اllahi الرaحmaan الraحiim kitaabu jazaaءi sayd wuxuu ku saabsan yahay saydka iyo ugaadha jazaheeda iyo haddii qofkii uu dilo muxrimka ahaa waxa laga rabo inuu sameeyo in badan baan jiitanay bal hadda ma caawa balcadow halkaas kaga dhaafur ya kitaabu jazaa usayd isagoo iska yar cashirku halkaa caawa haddana joogo marka